akhbartu ciddii aan u warramay oo saxaabada ka mid a waa dad baan u sheegay wey macnaha uma ataytu nabiya sal alay slam markaasaan nebiga u imid fa akhbartuhu warkii baan u sheegay xalay saasaan ku riyooday nebi allow qaala nebigu wuxuu ihi sal alay slam hal akhbarta miyaad u sheegtay bihaa iyada axadan ruuxna ma u sheegtay dadka cid miyaad u sheegtay qultu waxaa idhi nacam haa dad baa yaan u sheegoo uga warramay qaala wuxuu yidhi saxaabigii faxamid allaha ilaahay buu nabigu mahadiyey marka wa asnaa calayhi waana ammaanay yani wuxuu isu taagay nebigu inuu hadal jeediyo salawatullahi wasalamu aleyh saxaabada u jeediyo mahadintaa iyo ammaantaasina waa hadalka furfurashiisa furfurashadiisa wey maana wuu ku bilowday uma qaala markaasaa nabigu wuxuu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh amaa bacdu intaa kadib fa ina tufaylan ninka tufayl la yidhaahdo ra'aa wuxuu arkay ru'yaa riya ayuu arkay riyadaasoo akhbara uu warramay biha iyada man akhbara cidduu u warramay oo minkum idinka idinka mid riyadaasoo qaarkiin uu u sheegay wey macna wa inakum idinkuna qultum waxaad tidhahdeen kelimatan weedh ayaad ku hadle ku hadasheen ood ku hadli jirteen weedhaasoo kaana uu ahaa yamnacan yamnacunii mid uu ii diido kadaa wa kadaa sidaa iyo sidaa ayaa waxay ii diidi jirtay an anhaakum inaan idinka reebo canha xaggeeda weedh inaan idinka reebo reebood idiin diido ay iga hortaagnay shaygaa iyo shaygaas uu iga hortaagnaa ayaad odhan jirteen ee falaa taquuluu ha odhanina maa shaa allahu wa shaaa muxammadun joojiyow walaakin quluu waxaase tidhaahdaan maa shaa allahu waxdah saa dhaha buu nabigu salawatullah waslamu caleyh xadiidku xadiidkii qutayla ayuu ku macno dhow yahay macna saxaabigan qufayl la yidhaahdo ayaa riyooday wuxuu ku riyooday isagoo koox yahuud ah u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi nimayahow dad baad ahaan lahaydeen dad kaleba dadka macnaha sad baad la dheeraan lahayd waad ka sidan lahaydeen haddii mabda'a ah yacni cusayr baa wiilkii ilaahay ah haddaad joojin lahaydeenoo mabda'aas idinka maqnaan lahaa dadnimaa idinku idlaan lahayd buu ku yidhi cusayrku wuxuu ahaa nin saalix ah oo wanaagsan aan isku khilaafsan ma nebi buu ahaa mise ma ahayn laakiin nin saalixa inuu habaa la isla ogolyahay dadka markaa ay ku xadgudbeen oo qulwiga ku sameeyeen buu ka mid ahaayo ay odhan jireen wiil ilaahi wey macnaa yahuuddu saasay odhan jireen wa qaalat alyahuudu cusayru bnullah waata ilahi subxana wa tacala uu yidhi marka mabda'a baatilka haddaydaan rumaysnayn lahay haddaynaan rumaysnaan lahayn dad baad ahaan lahaydeen way macnaa laakiin waxaa idin kharribay oo dad idinka reebo qayrkiin idinka reebay waa mabda'a xunkaa buu way u jawaabeen waxay idinkuna rag baad ahaan lahaydeen dad baad ahaan lahaydeen haddii aad dayn lahaydeen maa shaa allahu wa shaaa muxammadun ilaahay iyo maxamedkan aad ku garab wadaan haddaad kala dayn lahaydeen dad baad ahaan lahaydeen macana saas macana oo si kale laysuguma garab wadee ilaahay doonitaankiisa iyo doonitaanka muxamed maxaad isugu ladhaysaan oo isugu daba xidhaysaan saas ilahay subxana wa tacala doonitaankiisa yani waxa weye addoommada doonitaankooda layskuma daba ladho weliba qaabkaad isugu dabalanaysaan waa qaab aydaan kala muujinaynin inta ilaahay ay ka horayso ta nebiguna ay raacsan tahay ee ay ka muuqato simid aada simaysaan macna saas wey oo wowdan adeegsanaya ayaa macnaha faa'iideynaysa haddana waxaan soo maray bu ihi qoladaa markaan soo dhaafay qolo yahuud yacni nasaara markaasaan waxaan ku idhi bu ihi dad baad ahaan lahaydeen haddaad iska dayn lahaydeen hadalka ama mabda oo ah mabda ah almasiixu bnullah masiix baa ilaahay wiilkiisii ah. macnaa ciisa wiil ilaahay ah haddaad dayn lahaydeen dad baad ahaan lahaydeen waa u jawaabeen iyaguna waxay idhahdeen idinkuna dad baad ahaan lahaydeen haddaad dayn lahaydeen hadalka ah, maa shaa allahu wa shaaa muxamadun marka yahuud iyo nasaara labaduba way iswaafaqeen oo saxaabada nabiga sal lla alay wasalam iyo muslimiinta waxay ku dhaliilayeen hal mid bay noqotay waa hal weedh ayaga waxa lagu dhaliilaya waa gaalnimadii weynayd waay bal waa aaflagaadiyeedu darro waay anshuxumo ilaahi subxana watacala ay kula kacayaan waay ayaguna dhaliishay saxaabada usoo jeediya waxa weeye waa shirkigii yaraa waay shirkigii asqarka ahaa oo maa shaa allah wa shaaa muxamadun ah ayib marka waa bariistay arrinka habeenimadii markaa ku riyooday yaa waabarkii nabiga ula imid buuri salawatullah wasalaamu calayh yani saxaabada horta u sheegay buui qaar ka mid oo is aragnay yaan riyaday u sheegay kadib baa nabigu u yimi sal alla alay wasalam markaasaan u sheegay saasaa nebigu arkay nebigu sal alla alay waslm marka wuxuu weydiiyey cid iiga horraysood u sheegtay ma jirtaa waxaa laga yaabaa inuu nebigu doonayay sal alla alay wasalam inuu intuu inuu yidhahda ha sheegin ha sheegin oo riyadaas shibka dhay inuu yidhaahdo inuu dhihi lahaa baa laga yaabaa hadduusan cid kale u sheegin macnaa saa inay su-aashu u dhacayso waa suurtagal markaasaa waxaa idhi bu ihi nebigu haa dad baa iga maqlay oo hadda ka hor aan u sheegay intaana ku imaanin markaasuu nebigu sal ly waslam dadka la hadlay ilahay buu mahadiyey kadibna wuu ammaanay sida caadadiisa ahan jirtay markuu hadalka bilaabayo markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam intaa kadib dhufayl ninka la yidhaahdo riyuu arkay xalay riyadaana qaarkiin wuu u sheegay oo qaar idinka idinka mida wuuba u sheegayba hadal waxaad dhihi jirteen buu yihi hadalkan yahuud iyo nasaara ay idinku dhaliilayaan eed odhan jirteen hadalkaa isaga ah oo uu ii diidi jiray inaan idinka reebo kada wa kada saa iyo saasaa ii diidi jirtay macnaha su-aasha meesha taalla waxay tahay hadalkani haddii uu xumaa oo maa shaa allahu washita ah ama maa shaa allahu washaaa muxamadun ah haddii uu xumaa muxuu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh saxaabada ugu diidi waayey maxaa waa hore loo reebi waayey intayna yahuud iyo nasaaro iyo arrintu aynan kaba imaaninba maxaa loo diidi waayo nebigu u reebi waayey sal alla alay wasalam nebigu marka wuxuu yihi waxaa ii diidanaa kada wa kada saa iyo saasaa ii diidanay saa iyo saas ayaa ii diidanay saa iyo saas ibhaamkaasa xadiidku soo arooray riwaayaad kaleo xadiidku uu leeyay waxaa ku soo aroortay inuu nebigu yiri sal alay wasalam yamnacuni alxayaa xishood baa ii diidanaa xishood ayaa ii diidanaa xishood baa ii diidanaa culimmadu markay ka hadlayaan lagama wado oo ay fasirayaan lagama wado nebigu sal lla alay wasalam ummaddii oo khalad ku jirta khaladkaas inuu kala hadlo xishooduu ka xishoonayo maaha marnaba maxaa yeelay waxa loo soo dirayba saasuu ahaba muhiimadda loo soo dhiibay wuxuu ahaa inuu dadka wax gaadsiiso ma oo khaladka ka soxo xishood oo xaq la sheego laga xishoodana xumaan la saxo laga xishoodana munkarkoo lala dagaalamo laga xishoodana waa fulaynimo ee xishood maaha xishoodkii saxdaa maaha magac xishood waa uun layska siiyey mooyaane waa fulaynimo waay marka nebiga salawaatullahi wasalaamu caleyh sidaas kama dhicin xishoodku xaggee ku wajahan marka nebigu wuxuu ka xishoonaya salawatullahi wasalaamu calayh shaygan oo xagga ilaahay aan ka imaanin oon ummadda laga reebin weli waxay kusoo degin inuu kala hadluu diidanaa saas man shay aan weli imaanin oon ilaahayba ka hadlin oo nebiga la dhihin salawatullahi wasalamu caleyh waa khalad ee baraaruji inuu nebigu sal alay wasalam iska baraarujiyo isagu jeefkiisa kala yimaado taasuu ka xishoonayay salawatullahi wasalaamu caleyh saasaa la yidhaahdaa oo arrinta laga xishoonayo waxyiga inuu ka hormaro yuu nebigu diidanaa sal alay wasalam saasaa macnaha la yidhaahdaa haddii lafdadaasi xayaaga ah ay asaxdo wa ficlan waxa weye culimmada muxadisiinta qaar baa ka saxiixinaya macnaha hadalkii marka yahuud ka yimid ama nasaare ka soo aroorliisha ahaa nabigu waa faxay salawatullahi wasalaamu calayh oo wuxuu yidhi joojiya sidaasoo ilaahay maa shaa allah washaa muxamedun ka daaya maxamed oo waxaad tidhahdaan maa shaa allahu waxdahu saasaa fiican haddaad ka maarmooydo dayn weydana waxaad tidhahdaa maa shaaa allahu uma shita saas man hadda markaan markuu nebigu geeriyooday salawatullahi wasalaamu calayh lama dhihi karo maa shaaa allahu uma shaaa muxammadun hadda markuu geeriyooday xataa uma looma adeegsan karo nabiga salawatullahi waslamu calayh maxaa yeelay waagaas waxa saxaabadu ay hadalkaa u leeyihiin nebigu waxay ka rabaan salawatullahi wasalaamu calayh wuxuu awoodi karo oo nolosha intuu noolaa uu awoodi karo masalan xoolaha uu gacanta ku hayo o kale haddaad nebiyo hadduu ilaahay ila doono adna aada ila doonto waa wax markaa uu awoodi karo nebigu gacanta ku hayo salawatullahi wasalaamu caleyh waana noolaa uuna lahaa nebigu iyo ilaada markaas laakiin markuu geeriyooday kadib oo qabri ka hoos maray ilaahay subxaanah wa tacaala maa shaa allahu waxdahu umbaa la odhanaya macna haddii ruux kale oo nool hadda aada doonaysa inaad ku dabaqabatana uma isticmaal ee wawha isticmaali way macna bishardi waxaa ah ruuxaasi waxa aada yani waxa weeyaan aada aad xukumka aada siinayso iyo hadalka aada u jeedinayso wuxuu awoodi karo waa inuu yahay wuxuu awoodi karo oo binu aadamka nool uu awoodi karo waa inuu yahay saasa macnaha shardiga ra-aytu waxaan arkay buuri waxaa laga qaadanaya marka qisada qisada waxaa laga qaadanaya xale laga faaidaysanaya waxaa ka mid a ah, yani riyadu mar bay noqotaa riyadu marbay sabab u noqotaa sharciga waxyaalo badan axkaam badan oo sharciga jidayntooda riyaa sabab u noqoto tanoo kaleeto maalan waxaa kaloo sabab u noqotay oon xusuusnahay aadaanka aadaanka jidayntiisa cabdullahi ibnu zayd saxaabigii la odhan jiray ayaa isagana ku riyooday isagoo saxaabadu ku wareersan yihiin ridwaanullahi calayhim oo sidii la dhihi laha loo aadaami lahaa oo salaada laysu ogeysiin lahaa ayuu ku riyooday markaasuu nabiga u yimi salawatullahi waslamu caleyh sidii baa marka isagana lagu taqriiriyey waxaa la mid a ah sidoo kaleeto nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam khaasatan nebiyada ambiyada iyaga riyadoodu waa waxyi waxyi waay iyagoo yani soo jeeda iyagoo loo waxyoodo malag u yimid oo kale ka dhiganta maxaa yeele shayaadiintu sidoodaba malaa'igta waxaan u jeedaa shayaadiintu rususha ilaahay kuma ciyaaraan qarow iyo yani wax xulum ah haba yaraatee kuma keeni karaan laakiin banu aadamka intiisa kale riyadiisu runna waa noqon kartaa beenna waa noqon kartaa wax shayaaiin talaacubu shayaaiinna waa noqon kartaa wax malaa'ig ka yimidna waa noqon karaa marka sidaa daraaddeed banu aadamka intiisa kaleeto hadduu wax ku riyoodo waxa uu ku riyooday haddii waxyigu uusan sugin oo nebigoo markaa noolaa salawatullhi wasalaamu caleyh uusan odhaninoo ogolaanin waxyi ma ah sharcina ma ah waa riyo runna noqon karta beenna noqon karta macanaha masaadirta marka laga qaato sharciga nebi maxamed markuu geeriyooday salawatullhi wasalaamu caleyh kadib riyadu kuma jirto riyadu kuma jirto masaadirta sharciga kamid ma ah laakiin nebigu salawatullhi wasalaamu caleyh wuxuu ku tilmaamay riyadu inay tahay wanaagsani yacni dhowr iyo afartan qaybood afartan qaybood mise lix iyo afartan bay yacni dhowr iyo afartan qaybood oo waxyigu gabaladiisu ay ka kooban tahay gabal ka mida buu nebigu ku tilmaamay sal ly slam riyada saalixada macna saa marka laleeyahay macnaha qaababkii ilaahay keybkiisa lagu ogaan jiray qaab ka midoo hadhay weye weli oo nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh markuu geeriyooday kadib aan la tegin weli baaqi ah laakiin isla markaa haddana boqol kiiba boqol laguma kalsoonaan karo boqol kiiba boqol laguma kalsoonaan karo rubna waa noqon kartaa beenna waa noqon kartaa macana sidaas weyan ayib ra waxaan arkay buri kaanii sidii anigoo ataytu u imid calaa nafarin koox ra-aytu waxaan ku riyooday kaanii sidii anigoo ataytu u imid calaa nafarin koox oo min alyahuudi yahuuda ka mid qultu markaasaa waxaan ku ihi inakum idinku laantum idinka unba alqowmu dad ah lowlaa annakum haddii lalaayahay idinku taquuluuna inaad leedihiin cusayrun cusayr ibnullahi wiil ilahay wey wiil ilahay inaad u samaynaysaan haddayna jiri lahayn qaaluu waxay idhahdeen wa inakum idinkuna muslimiintiiow la antum alqowmu dad idinka weye lowlaa anakum haddii lalaayahay idinku taquuluuna inaad leedihiin maa shaa allahu washaaa muxammadun wuxuu ilaahay doono maxamedna doono kala daaya wey labadaas isma qaban karaan uma marartu markaas haddana waxaan soo maray binafarin koox min annasaara nasaara faqultu waxaa idhi inakum idinku la antum idinka alqowmu rag ah dad waa idinka lowlaa anakum idinku taquuluuna inaad leedihiin haddii lalaayahay almasiixu masiix baa ibnullahi wiil ilaahay qaalu waxay dhahdeen wa inakum idinkuna la antum idinka alqowmu dad ah lowlaa anakum haddii laleeyahay idinku taquuluuna inaad leedihiin maa shaa allah washaa muxamadun falamaa asbaxtu markaan waa berisay baan akhbartu waxaan u sheegay biha hadalkii yahuud iyo nasaarana dhex maray man akhbartu ciddaan u sheego saxaabada ka mid uma markaa kadibna ataytu nabiya sal lay sl nabigaan u imid faahbartuhu markaasaan u sheegay hadalkii qaala nabigu wuxuu ihi sal lay slam hal akhbarta ma u sheegtay biha iyada axadan ruuxna qultu waxaan ihi nacam haa rag saxaabada ka mid aan hadda koor u sheegay qaala wuxuu ihi faxamid allaha alluu mahadiyey nebigu wa asnaa caleyhi wuuna ammaanay uma qaala wuxuu ihi amaa bacdu intaa kadib fa ina dufayla ninka dufayl la yidhaahdo ra'aa wuxuu arkay ru'ya riye ayuu arko ku riyooday riyadaasoo akhbara uuu warramay biha iyada man akhbara cidduu u sheegay oo minkum idinka idin ka mid wa inakum idinkuna qultum waxaad tidhahdeen saxaabadiiyo kelimatan hadal weedh ayaad ku hadasheen waa weedhii shaa allah washaa maxamedu waaye kelimatan hadal ayaad ku hadasheen hadalkaasoo kaana uu ahaa yamnacunii mid uu ii diido kada wa kada saa iyo saasaa ii diidanay an anhaakum inaan idinka reebo canaa xaggeen inaan idinka reebo waxaa ii diidanayd xishood aan ka xishoonayo inaan waxyiga ka hormaro xishood aan ka xishoonayo wuxuusan ilaahay weli ii sheegin inaan iskaga hadlo taasoo ka xishoonayo daraaddeed ayaa ii diiday inaan idinka reebo ee falaa taquuluu ha odhanina maa shaaa allahu washaaa muxammadun saa ha dhihina walaakin quluu waxaase tidhahdaan maa shaaa allahu waxdahu wuxuu ilaahay doono keligii xaal uu yahay oon addoommadiisa midna la garab dhigaynin laguna dabalanaynin macnaha fiihi masaa'il baabkan masaa'il baa ku jirta aluulaa masalada koowaad waxa weeye macrifatu lyahuud yahuud garashada ay garanayso bishirki alasqar shirkigii yaraa way garanayaan ka weynna way yaqaanaane yahuud shayga ugu weyna ilaahay uu ku eedeeyey subxaana wa tacaala waxa weeye nimankoo cilmi la-aan ma hayso marnaba jahlina ma hayo garasho la-aan ma hayso laakiin ayagoo wixii garanaya kas u derderayaan macna kas bay sharciga u garamarayaan saasaa lagu eedeeyey athaaniyatu masalada labaad waxa weeye fahmu linsaani insaankii inuu fahmo inuu fahamsan yahay inuu wax fahmaye insaanka fahamkiisii oo inuu wax fahmi karaa idaa kaana haddii u ahaado lahu isaga hawan hadduu hawalay yani insaanku haddii meel ay uga caddahay oo uu muqararaad hore iyo waxyaalaha hore meel dhigtay oo mabda hore isku qanciyey haddana inuu qaabku wax u fahmi kariyey inuu wax fahmayo ayaa xadiidka laga qaadanaya oo seegu wax u fahmiy macnaha fahamka uu nusuusta fahmayaay waxa uu ka dhigayaa mid loo luqunji baadho oo loo leexiyo kolba naftiisu say jecesho hawada waxaa la yidhahdaa yidhaahdaa yani adyaanta iyo mabaadi'da baatilka hawa la yidhahdaa hawada waxaa la yidhahdaa naftu wax walbay jeceshahan hawaa la yidhahha waxaa laga wadaa halkan ruuxa mabaadi' hore iyo afkaar hore isku qanciyey fahamka iyo qaabka uu diinta u fahmayo oo waxa weeyaan wuxuu u qalloocinayaa diintii dhan iyo aayadihii iyo axaadiistii wuxuu u qalloocinayaa si waafaqsan isagu markii hore suu ku qanacsanaa saas maana sidii isagu ku qanacsanaa buu doonayaa inuu u nuqul xidho oo u laabo nusuusta saasuu dooni macnaha inuu ka dhigo macnaha macnaha sida la doonaya waxay tahay adiga markaad mas'alo baadhayso ama inaad wax ogaato doonayso ama axaadiista ama qur'aanka uu kuu yimaado waxaa la doonayaa istadil uma actaqid sida la yidhahdo macnaha marka hore daliil raadi daliilku markaad hesho daliilku wuxuu faa'iideynayana ictiqaadi wey macna waxaa la diidan yahay ictaqid uma istadil marka hore ictiqaadi oo wax meel dhigo markaad wax meel dhigo wax isku qancisa kadib daliilkii raadi hadda isqalcisayba oo dhegtaadii waxbay cuntay oo qalbigaagii waxbaa galay daliilka markaa kadib aada hesho maxaad ku samayni marka sidii aad isku qalcisay unsa u leexin maysa saubaad u luqunjibaari saasaa la diidan yaha marka marka hore daliil raadi daliilka markaad raadiso si alla saa daliilku aanta raac wey macna saasaa la doonaya laakiin ahlulahwaaga iyo ahlulbidaca waxaa lagu yaqaanaa inay nusuusta luqunta intay qabtaan meeshii iyagu marka hore ay isku qanciyaan inay u leexiyaan macna saas sidaana fahamkooda uu noqdo ahaalihatu masalada saddexaadi waxa weye qowluhu sal lay slm nabiga odhahda uu yidhi ajcaltanii ma iga yeeshay lilaahi ilaahay ma waxaad iga dhigtay niddan mid la siman fa kayfa haddii ninkii saxaabiga ah ee maa shaa allahu washi'ta shi'ta nebiga ku yidhi sidaa hadalkaa adag uu nebigu usoo jeediyey fa kayfa xaalkiisu see weye biman cid qaala yidhi maa lii man aluudu bihi siwaaka hadalkaa ninka yidhi bal ka waran wuxuu sheekhu ku tilmaamayaa hadalkaas abyaadii uu ku yidhi ninka yidhaahdo sheekh busri ninkii shaacirka ahaa ee nebiga ammaanay salawatullahi wasalaamu caleyh burdaha ku ammaanay burdaha lahaa ayaa abyaad dhowr ah ayuu leeyahy yaani intooda badan taqriiban burduhu waa iska ammaan iyo taariikh iyo waxaasoo kale u badan yahy laakiin waxaa ku soo arooro quluwi xadgudub badan ayaa ku yimaada abyaadda qaarkood abyaadda marka qaar ka midu sheekh kusoo arooriyo waxaa ka mid a yani abyaaddan ya akrama alkhalqi maa liman aluudu bihi siwaaka cinda xuduudi alxaadisi alcamimi in lam takun aakhidan yowma almacaadi yadi cafwan wailaa faqul yaa zallata alqadami faina min juudika addunya wadarataha wa min culuumika cilmu allawxi waalqalami abyaadaas bal ninka yidhi ka waran haddii laysku haysto maa shaa allahu wa shaaa muxammadun ninka hadalkaa ku hadlay ka warran marka saas wey hadalku macnihiisu waxa weeye nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh buusiri burdaha kula hadlayaa wuxuu leeyahay khalqi ilaahay kii ugu karaamo badnaayow yacni melihi oo iima sugnaanin cid aan magan galo oon adiga ahayn cinda xuduudi alxaadisi alcamini dhibaatooyinka iyo dhacdooyinka waaweyn ee dadka wada gaadhaya markay dhacaan cid kaloon u carari iyo cid kaloon hoosgeli iyo cid kaletoon magan geli midna ma jiro oon adiga ahayn rasuul allow saasuu le macana oon adiga ahayn oo ilahay xaggee aaday ilahay ma ilowday saas wey meesha laga bushinaya waxay tahay magangalka dhibaatooyinka waaweyn markay dhacaan iyo kuwa yaryarba rasuul alla lamama lama magangalo salawatullahi wasalaamu calayh laakiin yaa la magan galaa allah baa laa magan galaa subxaana wa tacaala saa marka la leeyahayna ma aha nebiga in la yasayo salawatullahi wasalaamu caleyh cid la yasa waa ka weyey ee xaqii ilaahay lahaa yaa rasuulka la siinaya war xuquuqda ha la kala duwo oo kii ilaahay lahaa yaa nebiga la siinin haddii la yidhahdo waa cadaaladaas sidaasa macnaha sharciga iyo diinta ilaahay baana saas yaan loo rogin marka rasuulkiibaa la yasay salawatullahi wasalaamu calayh halkaasaa markaba laga rogaya macnaha saasuu leeya marka wuxuu leeyahay maalinta qiyaamada haddaadan gacantayda qabanin waa ii dhammaatay yani waa u dhammaatayoo tegey maalinta qiyaamada haddaana nebiga kuu baxsanin oo aadan macnaha gacantayda qabanin deeqda aada bixisay eed addoommada ugu deeqday waxaa ka mid a nebiyow adduunyo iyo aakhara labadaba adduun iyo aakharaba deeqdaad na siisay bay ka mid tahay oo adaan na siiyey macna cilmigaagana waxaa ka mida oo qeyb ka ah cilmiga lawxulmaxfuudka ku qoran qalinkuna uu qoray waa qalinka wax walba oo dhici doona iyo ilaahay maqaadiirtiisa dhan qalinka qoray cilmiguu qoray oo dhan waa cilmigaaga nebiga qaar ka mid ah lawxulmaxbuudka dhan cilmiga ku yaallana oo culumtoo dhan lagu koobayna waa cilmigaaga gabal ka mid wey ah, cilmigaaga ka guda weyn cilmiga lawxulmaxbuudka ku yaalla quliga quliga ka waxaagee ka imaan marka bal ka waran marka ninka hadalkaa yidhi iyo dadka ku raacsan ee haddana ilaahay subxaana wa tacala ba loogu dhowaanayo taqarub wixii saas ahaa ee shirkiyaadka ahaa ayaa haddana waxay noqotay wax lagu wardiyo oo lagu celceliyo oo ilaahay loogu dhowaado oo ninkii yidhaahdo duro oo yidhahdo war waxani waa khalad tuka cambaarna laga dhigo lala dagaalamo macna war wuxuu waa khaldan yahi waana khaldamay sheekhu ilaahay subxaana wa tacala ha dambi dhaaf waa khaldamay nin walbana waa khaldami karaa sidaa daraaddeed ma banaana in macnaa waxa way lagu lagu raaco in lagu raaco lagu dabagalay ma ay banaana macna athaalifatu masalada saddexaad waxa weeye qowluhu odhahdiisi uu yihi sal lla alay slam uu yihi ajcaltanii lilaahi niddan fakayfa xaalku seebuu noqonay marka biman cid xaalkiisee buu noqonayaa qaala yidhi maa liman aluudu bihi siwaaka walbaytayni iyo labada bayd ee bacdahu ka dambeeya waa labadii bayd akrinay in lam takun aakhidan biyadi in lam takun aakhidan yowma almacaadi yadi cafwan faqul wailaa faqul yaa zallata alqadami faina min juudika addunya wadarataha wa min culumika cilmu lawxi waalqalami labadaa beyd baa ka dambeeya macna alraabicatu masalada afraadi waxay tahay ana hada arrinkaas arrinkaa xadiidka ku yimide maa shaa allah wa shaa ah laysa ma ahaanin min ashirki alakbari shirkiga waaweyn ba ka mid maaha maxaa yeele liqowlihi sal ly sl nabigu oo uu yidhi yamlacunii kada wa kada kaas iyo kaasaa ii diidanaa kaa iyo kaa ayaa ii diidanaa oo macnaha xishoodkaan sheegaynay macnihiisana aan soo sheegnay hadduu shirkigu marka kii weynaayahay maalintii ugu horreysay nebi maxamed salawatullhi wasalaamu calayhi loo waxyoodayba shirkiga weyn waa loo sheegay waa inuu ummadda uga digana waa la faray mana uusan ka xishooday nebigu salawatullahi waslamu calayh marka inuu yar yahay baa lagalan shirkigani ayb alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weye ana aru'ya asaalixa ru'yada wanaagsani min aqsaami alwaxyi waxyiga qaybihiisay ka mid tahay ruyada wanaagsan waxyiga qeyb ka mid way ah, macna yani alru'ya asaalixa juzun min sittatin wa arbaciina juz-an min annubuwa xadiis saxiix yani lix iyo afartan gobol ama lix iyo afartan qaybood oo ay u qaybsanto nebinimadu qeyb ka mida wey riyada wanaagsan riyada wanaagsan malaa'igtaa keenta oo malaa'igta sheeko ay dadka u sheegto waay riyada xun ee qarowga u badan ee ama waxay sheegayso uu xun yahay ama ma ahee yacni aaman nadaamsanayn oo ruuxuu qaabkii u arkay uusan yacni waxa wey siday ahayd u sheegi karin ee isku dhex daadsan riyada noocaasoo kaleetana shaydaan bay ka timaadaa shaydaan baa asal waa macnaa sida xadiista nebiga ku sugan salawatullahi waslamu caleyh marka riyada wanaagsantaa midda noocaasa waa nebinimadii gobol ka mid waa nebinimadii gobol ka mid macnaha waxa weeyaan yani qaabka nebiyada loogu waxyoodo ayaa gobollo fara badan ah gobol ka mida wuxuu ahaa gobol ka mida ayaa wuxuu yahay riyadaas loo riyoonayo yani waxa weye ay nebiyadu riyoonayaan waxay ku riyoodaanna marka waxyigu noqonaya qaababkii marka nebiyada loogu waxyoon jiray qaab ka mida weeyaan macna waxaa kaloo culimada ay ku fasiraan nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi intii uu waxyigu ku socday oo uu nebiga ahaa oo dadka wax u sheegayay meeqa sanay ahayd saddex iyo labaatan sano soo ma ahayd saddex iyo labaatan sano saddex iyo toban sanona markuu joogay toban sanona madiinuu joogay nabigu sal lay slam saddex iyo labaatankaa sano nebi ahaa saddex iyo labaatankii sano lix bilood oo ka mid ah waa lixdii ugu horreysay nebiga salawaatullahi wasalaamu caleyh qaabka wax loogu sheegay riyay ahayd riyaa wax loogu sheegay riyaa loogu waxyoon jiray riyuu wax ku arki jiray markuu seexdo lix bilood saddex iyo labaatan sano maxay ka tahay marka waxay ka tahay yacni waxa weeyaan lix iyo afartan qaybood marka loo qaybiyo gobol ka mida ah. leanna waxa wey waxaad loo laabaysaa masalan saddex iyo labaatan sano markaad lixlixbil sanadkiiba laba qaybood u qaybiso laba ku dhufo meeqa waay waa lix iyo afartan waay saddex iyo labaatan markii laba lagu dhufto ila sanadkiiba laba u qaybsamaya lix iyo afartan waay lix iyo afartan gabal oo nebiga nebinimadiisu ay ahayd gabal ka mida oo lix bilood ah ayaa nebigu salawatullahi wasalaamu caleyhi riyo loogu waxyoon jiray macna sidaana culimadu waa ku fasiroo waaqec way iyada lafteedu macna ayib asaadisatu masalada lixaadi waxay tahay annahaa riyadaas qad takuunu inay ahaataa laga yaabaa sababan sabab inay u noqoto lisharci bacdi alaxkaam axkaamta qaarkood jidayntooda waa kuwaan sheegayna macna sida xukumkan oo kale jidayntiisa sabab bay u noqotay aadaankao kale sabab bay u noqotay nabiyullaahi ibraahim oo kaleeto calayhi salaam waa kii riyada loogu waxyooday macnaha oo wiilkiisi ismaaciil gawraciisa riyuu ku arkay marka nebiyadu iyaga waa riyadoodu macnaha waxay weeye dadka intiisa kalena yacni riyadu hadday saalixa tahay oo ay wanaagsan tahay oo mala ka soo fushay waa qeyb nebinimadii ka mida ah, macnaa gabal nebinimadii ka mida ah. taa macnaheedu maaha ruuxii riyada arkaba nebi buu noqonaya nebi laguma noqdo riyo kasta oo ruuxi uu ku riyoodana waxyi ma noqoto oo sida sharciga oo kale looma ictimaado sida macnaha wadaadada qaarkood ay yidhahdaan oo kaleeto yani aad baa hadda loo isticmaala wadaad magaalo jooga wuxuu odhanaya waxaan ku riyooday sidaa iyo sidaa ay dhici doonaan haye haddaad ku riyoodayna ma nin riyooday baad ka gedisan tahay haddaan riyooday saas iyo saasaan ku riyooday waa in saas iyo saas la yeelo markaasaa waxaad yaabaysaa waxa la samaynayo xoolaa la qali abaaro inay dhacayaan baan ku riyoodee sidaa daraaddeed waa in xoolo la qalo oo la ducaysto markaasaa xoolaha iyo waxa la uruurinahay iyo sheekh hebel baa ii hadda ha laysoo siyaartuu yidhi halaysoo xuso haddii kale balaayaa dhici markaasaa waxaa la ururinahaya iyo siyaaradii nebigii baad arkay salawaatullhi wasalaamu calayh siyaaradaydii maxaa loo halmaamay buu yidhi markaasa xoolaa la ururinoo nebigii baa la xusayaabaa lagu leeyay hor nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh masaakiin wax laga soo ururiyey intuu noolaa buu diiday soo saa uma ogidey intuu noolaa nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh muusa qaadan jirin sadaqada ma qaadan jirin aalulbeytkuna mayna qaadan jirin ma markuu geeriyooday kadib baad masaakiinta wax uga soo ururaysaan oo haweenta jeebkooda usoo furfuraysaan macnaha shilimada ku jira miya maxaad nebiga meel ugaga dhacaysaan salawatullahi wasalaamu caleyh hada wabillahi towfiiq sala allahuma wasalama cala nabiyina maxamedin wala alihi wasaxbi wasalam sali allahuma wasalim calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd aad allah wuxuu baab u yahay man saba ciddii cayda addahra sabanka ruuxii cayay faqad aada allaha alla ayuu dhibay subxaana wa saasuu baabu yahay macnaha dahriga waxaa laga wadaa waktiga iyo sabankaa laga wadaa ninkii marka aflagaajeeyo oo caaya waxaasi ilaahay buu dhigay subxaana watacaala sidaas wixii kusoo arooray buu baab u yahay wa qowli illaahi tacaala ilaahay odhahdiisa ayuu baab u yahay uu yihi wa qaaluu maa hiya ilaa xayaatuna dunya namuutu wanaxya wamaa yuhlikuna ila adahru wamaa lahum bidalika min cilmin in hum ila yadunnuun wa qaaluu waxay yidhahdeen nimankii dahriyiinta ahaa maa hiya noloshu ma aha ilaa xayaatunaa noloshanadi mooyaane addunya ee dhow waa noloshan uun haddaan ku jirno adduunyo namuutu waanu dhiban wanaxyaa waanu noolaan wamaa yuhlikuna namana halaagayo nama baabi'inayo ila adahru waqtiga iyo zamanka mooye wax kale nama halaagayo wamaa lahum uma sugnaanin buu alla leeyahay nimankaa bidaalika arinka ay yidhaahdeen min cilmin wax aqoona uma ay laha inhum maahum mana aynan ahaanin ilaa yadunnuuna kuwa iska mala awaalaya mooye wax kale ma ah waa iska malaynayaan macnaha baabku waxa uu ku saabsan yahay ehm, ilaahay subxaana watacaala waxyaalaha makhluuqaadkiisa waxaa ka mid a ah zamanka iyo waktiga ayaa ka mid ah waxaa jiray marka niman gaalo ah oo la odhan jiray malaaxida mulxidiin la odhan jiray ama dahriyiin la odhan jiray waxay rumaysnaayeen adduunka waxaa maamulaya zamanka maamulaya waktiga ayaa adduunka maamulaya waxyaalahan dhacdooyinka ee khayrka ama sharka ah ee adduunka ka dhacaya waxaa keenaya zamanka keenaya taqriiban waxay isku dhow yihiin nimankan la yidhahdo hadda abiiciyiinta la yidhahdo ama shuuciyiinta la dhihi jiray ee dhihi jiray laa ilaaha walxayaatu maadda mabdaa rumaysnaa yani noloshu waa uun maaddo waay waxa adduunka la rogrogayana waa dabeeco yani waa uun zamankaa unbay ka dhignaayeen nimankaasi marka isku mabda dhawaayeen qolyo noocaasaa jiray qolo kale waxaa jirtay oo carabta u badnaa oo iyagu rumaysnaa yani zamanka dhexdiisa ila zamanku waa maalmihii iyo habeenkii iyo saacadihii iyo kuwa weyn iyo sanadkii zamanka dhexdiisa waxyaalaha dhacaya ilaahay uu ridaya subxaana wa tacaala uu keenayo ama khayr ama shar ah ayaa waxay ku eedan jireen zamanka laftiisay ku eedan jireen markaasay aflagaadayn jireen oo caayi jireen oo waxay dhihi jireen waa saban inkaar qabo oo kale waa saban dhibaato sooso kaleeta ah yani wixii dhacay ee dhibaato ku dhacay ayay macnaha zamanka u qabsan jireen qolyahaasaa markaa laga hadlayaa meeshao zamanku wax ma sameeyo waa un weel gudihiisa wax ku dhacaan bas wixii ilaahay subxaana watacaala uu rido unbaa dhexdiisa ku dhaca laakiin isaga waxbama samey raadna kuma laha caayitaankiisa isagaa la caayayana ilaahay oo la caayo yay ka dhigan tahay macna aslagaado ilaahay loo geystay bay ka dhigan tahay saasaa la fahamsiin rabaa marka sabanka wax ka sheegiisa ayaa laba macno leh ama saddex ba dheh markuu ruuxu eedaynayo zamanka in uu yani uu ka waran keliyata ujeedadiisu ay tahay sida masalan waxa weeyaan yani waxaad tidhi waxaan ku rafaadnay maanta kulaylka qoraxda ama yani qabowga maanta waa maalin qabow waa maalin kulul waa sanad abaar ah sidaasoo kaleeto mujarad ikhbaar iyo waramid keliyata haddii ujeedadaadu tahay way iska banaanta waa kii nabiyulaahi luut caleyhi salaam inu ah haadaa yowmun casiib waa kii odhan jira waa maalin daro wey macnaha marka haddii uun warbixin uun keliyata ujeedadu ay tahay dhib ma male haddiise laakiin zamanka ruuxu uu eedaynayo waxyaalihii dhacayna uu isaga uu saarahayo inuu lagaadaynayo inuu isagu yahay wixii sameeyey waxyaalaha waxa ka dambeeya inuu isagu yahay haddii sidaa uu eedaynaya waa gaalnimo waa kufri waay maxaa yeeley ruuxaas wuxuu rumeeyey ilaahay mooye cid kaloo wax samaysa oo wax keenta wax bedesho inay jirto haddii aynan heerkaa gaadsiisnaynoo masalan zamankii iyo waktigii ruuxu wuxuu u eedaynayaa waxyaalahan dhacayaa isaga dhexdiisa ku dhacaya yani ama habeen bay dhexdhici ama maalin bay dhex dhici ama macnaa waxa weye zamankii unbay uun waxyaaluhu dhexdooda dhexdiisa dhaceen marka waxyaalihii dhacay weelkii ay dhexdiisa ku dhaceen iyo meeshii ay dhexdeeda ku dhaceen ayuu daraaddeed buu u eedeynaya zamanku inuu saa yahay daraaddeed buu u eedeynaya taasina waa xaaraam laakiin darajada shirkiga oo tii horeo kale ma gaadhsiisna saasaa loo kala qaada macna wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa hiya noloshu maynan ahaanin ilaa xayaatunaa noloshanada addunya ee dhow mooyaane yacni nololi waa tan un um. nolol ka dambaysa ma jirtay leeyihi haddii tan la dhaafana tu damboo lagu soo laaban ama laysku soo celin doona ma jirto macnaha deyninaya namuutu waanu geeriyoon wanaxyaa waxay ka wadaan daahirku say hadda u taallo aayadda u taallo namuutu wanaxyaa waxaa laga yaabaa inay dadka qaar ka fahmaan namuutu waanu geeriyoonoo adduunkaanu dhaafi wanaxyaa haddana waanu soo noolaan oo adduunka noloshiibaan marnaba dib ugu soo laabanayna taasi waabatay diidanayeen ee waxaa laga wadaa naxyaa wanamuut adduunka intii naloogu talagalaanu ku noolaan kadibna waanu geeriyoon geeridaana wax ka dambeeya male saa macnaheed waxa weeye namuutu wanaxyaa xarafka isku cadfay isku xidhaya waa wow wowdana horaan usoo sheegnay luqada carabiga ma keento sida labada shay ay u kala horeeyaan xukunkooduna inuu kala horeeyo ma keenayso waxaa laga yaa ka dambe inuu horeeyo oo ficlan saa wey hadda oo waxay leeyihiin naxyaa wanamuut saasay ka wadaan adduunkaanu ku noolaan waan mowdkan kadaata meesha ay ku sheegayaanna waa mowtka caadigii la dhinto wey macnaa ayb wamaa yuhlikunaa nama halaagayay odhanayaan ila dahru zamanka mooye wax kaloo na halaagaya ma jiro falasifo wey niman falsafiyiin oo macnaa waxa weye mabdaa rumaysnaa bay ahayd wamaa lahu uma sugnaani bidalika arinkaasi min cilmin wax garasho iyo cilmiya uma ay lahaa yani niman xujo wax ku dhisaya oo daliil wax ku dhisay ma ah inhum maahum ma aysan ahanin ilaa yadunnuuna kuwo ismoodsiinaya mooyaane mala awaal iyo tuhmo unbay wax ku dhiseene laakiin niman xaqiiqahaya ma ah wa fi saxiix saxiixa waxaa ku arooray can abi hurayrata abu hureyrana laga warinaya can nebi sal lay slam nebigana uu ka warinaya qaala inuu nebigu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi yu waxaa idhibaya ibnu aadam ibnu aadam wuu idhibaya maxaa l yasubu wuxuu caayaya addahra waqtigiiyo zamanku caay wa ana aniguna addahru ay mudabiru dahri zamanka midkii maamulayay baanahay uqallibu waxaan rogayaa alleyla habeenka iyo wanahaara maalinta xadiisulqudsi weeye xadiidkan waa xadiid ilaahi subxana watacaala hadalkiisii oo toos ah yuu nabigu inoo soo tabinayaa salawatullahi wasalaamu caleyh ibnu aadam baa idhibi buu alle subxana wa tacaala waxaa kale jira luqada carabiga ah yani adaa iyo iyo dur baa kale jira adaaga waxa weeyaan wax dhib ahoo adiga lafahaga ku gaadhayo ma jiro laakiin shaygaad karahaysanaysaa hadaa dad kale waxa weye wax qarmuun baa kuu uray oo kale tata'adaa bihi waad ku dhibaatoonoo yani waxa waad necibto waad necbaysani laakiin wax jirkaaga soo gaadhaya ama wax macnaha waxa weyaan yani nabar ku gaadhaya ama wax darar oo ku gaadhaya ma uu jiro macna sidaas wey macna waxaad karahaysataan aragtay waad necbaysan laakiin wax dhibo kusoo gaadhaya ma u jiro adaa baa la yidhahdaa kaas darar kale waxaa la yidhaahdaa in lafahaaga wax soo gaadhaan xoolahaaga wax soo gaadhaan ilmahaaga wax soo gaadhaan darar baa la yidhahdaa marka qur-aanka iyo sunnada waxaa kusoo arooray ilaahay subxaana wa isu tiiriye waxa la yidhahdaa adaa yani addoommada waxyaalaha ay ku kacayaan wuu dhibsadaa ee xun ilaahay subxana wa ina aladiina wladiina yu-duuna allaha oo rasuula soomaalia yani ilaahay iyo rasuulkiisa dhibaya ma aha ilaahay baad dhib wax u geysan kartaani laakiin waxyaalo badanood ku kacaysaan buu ilaahay nacab yahay subxaana wa tacaala oo dhibsanaya macnaa oo dhibsanaya sanna sidoo kale marka ibni aadamku laakiin durka waxa la yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka iyo sunnada midna isagoo isu tiiriyey kuma soo aroorin bal diiddaa kusoo aroor si xadiidkii saxiixa ahaa yani addoommadaydiiow inakum lan tabluquu durii fataduruuni dhibkayga ma gaari kartaan oo marka aad idhibtaan bu alla leh subxana watacala xadiisulqudsiga marka ilaahay dhib looma geysan karayo laakiin waxaa laga wadaa rabbi waxaad ku kacaysaan buu necbaysanaya macna ibni aadam marka ibni aadamku waa idhibayaa bu alla leeya subxana wa tacaala waa ka seebuu kuu dhibaya wey macnaha wuxuu leeya qaabkiibaa marka la fasiray oo jumladan ayasubu dahra waa jumla tafsiiriya waay waxay fasiraysaa qaabka dhinkaasi u yahay yasubu dahra zamanka ayuu caayaya zamanka ayuu wax ka sheegay ibni aadamki ayb wa ana dahru aniguna zamanka kii maamulayay baan ahay ana dahrudaas magac ilaahay ma aha oo magacyada ilaahay dahri ka mid ma ah laba sababood buu uga mid ba waa midda koobaadee xadiidka siyaaqiisa iyo lafdigiisa haddaad fiirisaan qoladan la eedaynahayo ee zamanka eedaynaysahay magaca ilaahay mayna eedaynin magaca ilaahay oo magacyadiisa ka mida wax kamayna sheegin isagaana abuuro oon haysanaa oo aanu dhaleecaynaynana ma ay laha sidaa daraaddeed siyaaqa xadiidku wuxuu ku tusayaa inuusan dahrigu magac ilaahayn laakiin zamanka oo darabkii xawaadista dhacaysay meeshii dhexdiisa ay ka dhacayeena kaa inuu yahay macna taas waa mid midda labaad ee diidaysa waxayta ilaahay subxaana watacaala asmaadiisu kulliga kulligeed waa xusna waay asmaa ullaahi kulahaa xusna xusna macnaheed waxa weeye macno aada u qiimo badan bay kutusaysa macno aada u qiimo badan bay kutusaysa ilaahay magacyadiisa mid jaamid ah ka mid maama magacyaha jaamidka waxa waa magacyaha aan kutusayn wax macno aan kutusayn wax macno ay kutusayaan ma ay jirto jaamid baa layidhahda magacyaha noocaasoo kalea ilaahay subxaana watacaala maba lahaba walilaahi alasmaau alxusnaa haddii ilaahay magac loo sheego macnahaasi sifuu faa-iideynaya sifadaase uu faa waa sifo aada u sarraysa wey laakiin magaca jaamid oon macnaba laga fahmayn ilahay maba yeeshaba subxana watacaala dahrina waa magac jaamid ah ahay wuxuu magac u yahay yani waktiga ayuu magac u yahay habeenkiiyo maalinta ayuu magac u yahay magac keliyatooy laakiin wax macnoo laga faaidaysanaya ma jirto sifaatka ilaahay marka kamid maa ah, subxana watacaala asmaadiisana kamid maaha dahrigu waxaa intaa dheer oo sii cadaynaya uqalibu leyla wanahaara ka dambaysaa sida cadaynaysa waxaa laga wadaa marka ana dahru yani ana mudabiru wa musarifu dahri zamanka anigaa maamulayo rogrogaya waxyaalaha dhexdiisa dhacayana anaa keenaya anaa wada sidaa waxaa kutusaya in taqdiirkaasi meesha ku jiro jumlada dambe oo maxaa layidhi uqallibu alleyla waannahaar habeenkiiyo maalintaan rogrogaa dahrigu waa uun habeenkiiyo maalinta habeenkiiyo maalintu waa uun dahrigii waay macnaha dahrigaan rogrogaa tafsiir waxay u tahay ana dahru bay tafsiir u tahay saas man marka waxaa laga wadaa yani zamanka waxa dhexdiisa dhacaya ama khayr ama shar ah ee addoommada qaarkood inay ka xanaaqaan oo zamanki ku eedeeyaan iyo waktigii laga yaabo nin cidda keenaysa aniga wey zamanka laftiisiina anaa keenay wixii marka la eedeeyo wixii anigu aan sameeyey anigiibaa marka la dhibaya wey macna anigii ayay arintaasi ugu dhacaysaao aflagaadada iyo caydaas iyo waa mid aniga la ii geysanaya saas wey macna qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi yu'diinii waxaa idhibaya ibnu aadam ina aadam baa idhibaya maxaa yeele yasubu wuxuu caayaya addahra zamanka ayuu caayaya aflagaadada wax ka sheegaya wa ana aniguna addahru ay mudabiru dahri zamanka midka maamulo ayaan ahay oo rogroga uqalibu waxaan rogrogaa alleyla habeenkayga wanahaara maalintaba anaa rogrog waxyaalaha dhexdooda dhacayana anaa rogrogay keenay wa fii riwaayati waxaa yidhi laa tasubu ha caayina addahra zamanka ha caayina faina allaha alle huwa isagu addahru waxaa laga wadaa faina allaha alle huwa isagu mudabiru dahri zamanka midka maamulo wey zamanka isagaa maamule oo rabbibaa u taliye ilaahay makhluuqaadkiisaas iyo oo zamanku ka mid yahay iyo waxyaalaha zamanka dhexdiisa dhacaya ka daaya aflagaadada iyo cayda wey macna maxaa yeelay waxaad adigu samaysay oo gacantaada aada ku samaysay haddaad guri dhisato walilahi almahalu lacla aan kaba soo qaadno muhandis baad guribaad dhistay gurigii marka intaad isku hawshay aada dhamaysay yaa inta loo fiiriya baa layihi war intaasoo fankurood buu leeya intaasoo ceedood buu leeya gurigu ma dhisno oo kan oo gurigii unbaaba ceeb loo qaatayba adigii cayda yani gurigaagii aada dhistay loo qaatee la cayayay adigay kusoo soo gaadhaysaa sooma macnaha farsamadaadii baa xumayd wey farsamadii ninka dhisay ayaa nin xun ahaa oo aan wax garanaynin oo macnaha waxa weyaan aan muhandiskuman ahayn sidaasay noqonaysaa macnaha marka ilaahay subxaana wa tacaala waxyaalaha dhacdooyinka uu keenayo markaad wax ka sheegaysaan isagaad wax ka sheegteen w man maxaa yl isagaa waxaan keenayo maamulaya man cid kale ma maamulin laa tasubu dahra faina allaha alla huwa isagu mudabir wa musarifu dahri zamanka isagaa maamula alla subxaana wa sidaa daraaddeed ka daayaha cayne fii masaail baabkan masaail dhowra ku jirta alulaa masalada koobaad waxa wy annahu reebitaan layska reebo can sabi dahri zamankaoo la caayo ahaaniyatu masalada labaad tasmiyatu ku magacaabidiisa arinkaa lagu magacaabo adallah dhib ilaaha la dhibayo loogu magacaabo athaalithatu masalada saddexaad ataamulu u fiirsi weye fii qowlihi loo fiirsado faina allah huwa adahru jumladaasoo loo fiirsado oo waxaa laga wadaa faina allaha huwa musarifu dahri zamanka isagaa rogroga oo maamulo alla subxana wa araabicatu midda afraadi waxa weeye annahu qad yakuun inuu hada laga yaaba ruuxii saaban mid caayaya oo aflagaadeynaya walow lam yaqsidhu yuusan uba qastinba biqalbi qalbigiisa uusan ulaba qastin xataa qalbigiisa hadduusan ula qastin oo uusan qalbigiisa ilaahay cay islahayn mafcuulaadkiisi iyo waxyaaluhuu sameeyeyna uu wax ka sheegayahay isagoo ilaahay cay oo kalu ka dhigay walow qalbigiisu yahay saasba ku jirin inay saasi noqotaa laga yaabaa saasule macna ayb baabu tasami biqaadi lqudaad wuxuu baab u yahay in laysku magacaabo qaadigii qudaada xaakimkii madaxii madaxda oo kale xaakimkii xukaamta oo kale yani magacyahaasoo laysu bixiyo munaasabada baabkanu meesha sheekhu u keena waxaa weeye magacyaha qaarkooda waxaa jira ilaahay la gooniyahay subxaana wa tacaala wuxuu kutusayaa magacaas uu faa macno aada u sareeya macnahaasoo makhluuqba uusan yeelan karin ninkii marka magacaa la baxa ama loo bixiyo raalli ku noqdo ama cid la baxday uguba yeedho oo raalli ku ah ciddaasaa marka laga hadlaya sababkuna waxa weeye wax ilaahay lahaa oo uu gooni ahaa ayaa macnaha wadaag la samay shirki wey marka kitaabu tawxiid bayna ku jirnay marka baabu atasami magacaabid buu baab u yahay biqaadi lqudaati laysku magacaabo wanaxwihi iyo wixii la ah qaadi lqudaat waxaa la mid a xaakimu lxukaam oo kale la yidhahdo xukaamta macnaha inta talisa kii u talin jiray inta garsoorta kii uu garsoor badnaa saasoo kale macnaha suldaanu salaadiin oo kaleeto salaadiinta oo dhan suldaankoodii in la yidhahdo kuwaasoo kalea la mida macnaha qaadi lqudaat wafi صaxiixi صaxiixa waxaa ku soo arooray can abi hureyratana laga warinaya radia allahu canhu yani saxix bukhaari iyo muslim waay labada saxiiba waay can inabiy sal ly sl nabiga waxaa laga warinaya wuxuu ka warinaya abu hureyra qaala inuu nabigu yihi ina akhnaca ismin magacka ugu liita cinda allahi ilaahay agtiisa rajulu nin wey oo tasamaa isu magacaabay bimmelika alamlaak boqorkii boqorada laa maalika boqor ma jiro ila allahu alla mooyaane nin magacaa isu bixiyey yaa magaciisu ugu liitaa magacyaha inta jira saasuu nabigu le salawatullah wasalaamu caleyh macnaa waxaa laga wadaa melika almlaak boqorkii waxyaalaha la mulkiyo oo dhan wax alla waxa la hanto mulki gala kii boqor u wada ah baabkana sheekhu muxuu inooga dhigay qaadi lqudaad naskii xadiidka muusan baabayn marka laakiin mid lamid ah man qaadi lqudaad iyo melik ilamlaak iyo xaakim alxukaam iyo suldaanu salaadiin iyo shaahan shaahda soo socotay iyo kulligaas macno maa sababta loo diidan yahayna waa la cadeeyo laa maalika ila allah boqorka xaqa ah ee wax walba gacantiisa ay ku jiraanee maamula waa alle keligii subxaana wa inta kale ee boqornimada ama madaxnimada sheeganaysa ama inay wax maamulaan sheeganayaan ama mulkigay sheeganayaan baaba naaqis ah oo wuu kala dhiman yahayo maalin buu soo galay mulkiga maalinna wuu dhaafi doonaa ah waa wax naaqisa marka waa ergiso oo subxaana wa tacaala macnaha waxa weye wuxuu gacanta u geliyo weyo yani waxa weye markii la doonaa laga dhaafin oo laga qaadi ama meehe waaba shay maxduudaba waaba xadidan yahi waa kooban yahay mulkiga uu sheeganaya dhulka meel ka midu ku kooban yahay addoommada qaar ka midu ku kooban yahay oo weliba aada u xadidan laakiin wax yani intuu ilaahay abuuray oo dhan wada gaadhayo ama in badanoo ka mida gaadhaya maaha waa wax kooban wey macana waana kooban yahay wax joogayo daa'imanayana maaha waxa sidaasoo kale a ah marka yani waxa weeyaan in aada isla gaadho meesha ilaahay subxaana wa tacaala macnaha aad oo kaleeto intaad isgeyso magaci uu lahaan jiroo dhan aada isu xambaarisood isa siiso taasaa la diidaya manaa maada gaahin wey halkaa hasweyneynin hasweyneyni maada gaadhin boqorada boqor uma tiid boqorada ilahay baa boqor ah subxaana wa tacaala waxa la hanto oo dhanna ilaahay baa subxaana wa tacaala mulkigiisay ku jiraan intaba xugmisana ilaahay baa xaakimkooda ah salaadiintoo dhanna ilaahay baa suldaankoodii ah. ee adigu jooji magacii ilaahayna aan subxaana wa tacaala hala qabsanino macnaha saas wey marka ina aknaca ismin aknaca waxaa la yidhaahdaa waa awdaca ismin magaca ka ugu liito ugu hooseeyo wey waxaa lagula tacaamulay bay dhahaan yani atacaamulu almucaamalatu binaqiidi lqasdi bi la isagu muxuu rabay inuu isku weyneysiiyo sooma inuu isku sarreysiiyo ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu kula dhaqmay niyadiisa lidkeed oo meeshuu weynaysiin iyo inuu ku saromaro ku doonahayey kii ugu hoseeyey buu ilahay ka dhigay subxana watacala magacii uu doonayo inuu magacyaha kuwa ugu sarreeya ka dhig kuwa ugu liita ilahay miisaankiisa laga dhigay awdacu ismin aqnacu ismin magacka ugu liita cinda allahi ilaahay agtiisa iyo miisaankiisa xukunkiisa rajulu nin weye oo tasamaa isku magacaabay melik alamlaak yani waxyaalaha la mulkiyo boqorkoodii ama boqorada boqorkoodii laa maalika tani waa cilada loo diiday laa maalika boqor ma jiro ila allahu alla mooye culamada qaar ba marka waxaa isweydiinaya haddii la xadido oo ama meel gobol lagu xadido ama dhulka qaar ka mid a ama addoommada qaar ka mida lagu xadido ma asaxaysaa maala haddii la yidhaahdo qaadi lqudaat fi lfiqhi oo kale waa fanni culumta ka mida lagu xadiday qaadi lqudaati maalan yani waxaa la odhanaya fi somaal oo kale yani qaadigii qudaada soomaaliyeed oo kale meel baa lagu xadiday qaadi qudaati bani fulaan ree hebel qudaadoodo dhan kii qaadiga u ah sidaa haddii loo soo xadido oo ama meel lagu xadido ama addoommada qaar ka mida lagu xadiday ma asaxaysaa su-aashaasaa la isweydiinaya sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay xafidahullah inay way bannaan tahay bule dhib male sa haddii loo xadido dhib male maxaa yeele waxaa meesha ka baxaya u ekaanshihii ilaahay magiciisa uu ekaa uu goonida leeyahay u ekaanshaha meesha ka baxay haddii la qaydo oo meel lagu qaydo ama daaifa min annaas lagu qaydo markaasi waa ka baxaysaa bule macnaa waxa wey mancigii waa ka baxaysaa laakiin mar walba waxa fiican buu haddana leeyahay in layska badaayo ayb sababka loo dimiya marka laa maalika maalik boqor xaqiiqiya ma jiro ila allahu alla mooye waxa kaloo dhan boqornimada la sheeganaya waa mid un macnaha waxa weyaan maaratay aan daa'imayni waay qaala sufyaan wuxuu yihi sufyaan ibnu cuyeyna milu shaahanshaah oo kale way shaahanshaah shaahanshaah macnaha melikulmlaak oo kale waayo melikulmuluuk ama melikulmlaak oo kale waayo waana luqada farisiga luqada furus waa macnaa luqadan yani iraniyiinta kuwaasa furs la yidhaaha luqada furus waaye marka waxay ka dhigan tahay shaahan shaah waa boqor marka la jamciyana shaahan bay noqotaa marka shaahan shaah boqorkii boqoraday noqonaysa oo iyagu mudaaf ileyga hormariyaan luqadood mudaaf ileyga la hormariya asalku waxay la iman shaah shaahan luqada carabiga hadii lagu qiyaasa laakiin luqooyinku isku mid maa mudaaf ileyga iyagu hormariyaano shaahan shaah waa boqorkii boqorada wey maana kii horo kale marka kuwaasaa lamid a marka wuxuu ina dareensiinayaa sufyaan luqadu miday dooni laha noqon ama soomaali ku dhe ama ingiriis ku dhe ama farisi ku dhe ama carabi ku dhe macnuhu hadduuba macnahaa faa kelimadu luqaday dooniba ha ahaatee lama ogola wey macna saasuu faa wa fii riwaayatin waxay ahayd riwaayad kaloo xadiid ku aroortay akyadu rajulin ninka loogu cadho badan yahay cala allaahi alla dushi yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada wa akhbasihi ragka ugu xun makhluuq ilaahay ka ugu liitaaye rajulun tasama melika alamlaag bay macnaa nin isku magacaabay boqorkii boqorada boqorkii boqorada nin isku magacaabay baa maalinta qiyaamada ilaahay agtiisa ugu liitay ilaahay agtiisana loogu cadho badan yahay loogu necab yahay macna saas weye macnaha waxaa la doonayaa in la tawaadoco magaca isweyneyn iyo kibir iyo qab uu ku jiro ilahay ma jeclo subxana watacaala ninka la baxayna ma jeclo laakiin muxuu jecel yahay magac uu ku jiro isliidid iyo muujisi oo addoonku muujisanayo inuu addoon yahay baahan saas daraaddeed baa axabu alasmaa ila allahi ay u tahay cabdullaahi wa cabduraxmaan leanna waxaa ka muuqda inuu addoon yahay alla inuu addoon u yahay bay labada muujinaya labada macno waxa weeye magacba muujinaya magacii marka addoonnimo iyo isliidid iyo tabartaadood garato iyo qadarkaagood garato ku salaysan waa magacyaha ilaahay jecelaya subxana watacaala magac isla weynan iyo inaad laacdo meelo aadan gaarin iyo kibir ku salaysanna waa magacyaha ilahay nacabaya subxana wataala saas wey macna maxaa yeele isliididaasaa la doonaya qowluhu odhaahdiisa oo xadiidka dhexdiisa ku yidhi akhnac yacni wuxuu ka wadaa awdac awdac akna canha maana ka ugu liitaa sidaasaa laga wada marka isla la dooni qalbiga in laga saaro ha jeclaysanan waxaa la yidhahda isla oo dhan isla oo dhan iyo isweynaysiin iyo in lagu weyneeyo tona ha jeclaysanan yani waxaa ku soo xadiidka nabiga sal ly wasalam ammaan in lagu ammaano oo lagu sheeg sheego ka ku sheeg waa ku xumeeye kuma hagaajin adiguna ha isu bogin haddii wax lagu ammaano oo macnaha lagu sheeg ha jeclaysan ta kale ha jeclaysani dadku inay ku istaagaan oo fadhiga lagaaga kaco oo lagu qadariyo ha jeclaysan horaan usoo warnay oo xaggan kusoo sheegnay macna maxaa yeele waxoogaa waxaa ku heri jira qalbigaago yani wax hunguriyeynaya hungurigaasaa lagu diiday fiihi masaail waxay culimmadu markaa ay ka hadlaan sidoo kale asmaam fara badan oo gadaal ka timid asmaam fara badan oo culimadu ay isku magacaabaan sida masalan waxa weeye shihaabuddiin oo kale iyo muxiidiin oo kale iyo nuuruddiin oo kale iyo yani waxawy shaykhulislaam oo kale iyo magacyahaasay ka hadlaan oo iyaga laftooda waxaa la leeyahay magacyo cahdigii salafka jiri jiray ma waxaa la bixi lahaa hadday fiicnaani ku jirto oo qadarin ay leedahay oo qiimo leedahay waxaa la bixi lahaa saxaabadii nabiga sal ly wasalam abubakr sidiiq iyo cumar iyo cusmaan iyo raggaasaa loo bixi lahaa saa daraadeed baa culamada qaarkood aad bay u karaahaysan jireen wuxuu waxa weyaan shekhulslam ibnu teymiya wuxuu nici jiray in la yidhaahdo xataa taqiyudiin wuxuu dhihi jiray dadkaygi unbaa bixiyey wayna faaftay ma jeclaan jirin shekhulislaam ibnu teymiyana waaba ka dambeeyaan malanay taqriiban magacaasoo la yidhaahdo sidoo kaleeta rag badan baa necbaysan jiray magacyaha noocan oo kaleeta aada u necbaa marka yani waa laga fiican yahay waa laga fiicayni macna adoonku macnaa waxa weye dacfigiisa qirto saasa fiican si meel walba uu gaadhaba fiihi masaail baabkan masaa'il dhowraa ku jirta alula masalada koowaad waxa weye annahyu reebitaan can itasami layska reebo magacaabid laysku magacaabo bimeliki ilamlaak magacaasoo lala baxo layska reebo athaaniyatu masalada labaadi waxa weeye inamaa fi macnaahu wixii la macno ah kelimad wixii meliki ilamlaak la macno ah milu isagoo kaleeta wey kamaa qaala sufyaanu sidii sufyaanba uu sheegay kelimada melikulamlaaq uun xarfaha uu looma jeede macnahay tusaysaa loola jeeda kelimadii walba iyo waadi walba macnahaasoo kale faa-idaysana lama ogola wey macna aaalidatu masalada saddexaad waxa weeye altafatunu in la fahmo litakliidi adkaynta fii haadaa arinkaa la adkeeyo wanaxwi wixii lamid arinkaas si adag adkaynta loo adkeeyey loo diiday oo bal si fiican loo fahmo maca alqaci iyadoo weliba la goynayo biana alqalba qalbigu lam yaqsid inaysan uqastin macnaahu macnihiisa inaysan uqastin macnaha dadka melik alamlaag la baxaya iyo boqorkii boqorada iyo xaakimtii xukaamta iyo la baxaya iyo qaadigii qudaada qalbigooda kuma jirto marnaba in alla inta taliso oo dhan baad u talisaa meel al meeshay joogaan qalbiga kuma jirto oo ilaahay isgarab dhiga oo isla sima oo magac ilaahay lahaa wax ka qaata isma laha maba gaari karaan inaysan gaari karin ba is ogyihin qalbiga kuma jirto laakiin maxaa la diidan yahay afkaa xataa loo diidan yahay